walaalka abumaalig waxaan rabaa inaad noo sheegto nashiidada aad qaadi doonto waxay ka hadlayso iyo asbaabaha kugu dhaliya inaad nashiidadan qaado jazaak allah walaalka abubasma asbaabaha igu dhaliya inaan qaado waxay tahay waxaan rabay inaan ummadda shacabka muslimiinta aan u sharxo sababta al-shabaab lagu haysto <clears throat> loolana dagaalamayo waxay ka hadlaysaa isla sababtaas al-shabaab maxaa loola dagaalama maxaa lagula dagaalamaa sababta ay tahay ayay ka hadlaysaanishida insha allahu tacala saad ku arki doontaan biidn illah tabaaraka watacaala aad baad umahadsan tahay walaalka abu maalig jazaaka allaahu khayran hadda waxaa kaa sugna waa nashiidada ammaan allay oo sugnaatay iyo awooda sare addoonkii kibirana ka arta hadduu toobada siibin hadduu toobada siibin ammaan allay u sugnaatay iyo abuuda saare addoonkii kibirana ka arta hadduu toobad asiibin hadduu toobad asiibin ilaahaygiin abuura iimaanka noogu nimceeyey ajalna wou dhimanaa ilaahay baan ku naqaan ilaahay baa ku naqaan ilaahaygin abuura iimaanka noogu nimceeyey ajalna wou dhimanaa ilaahay baan ku naqaan ilaahay baan ku naqaan amerikan arkaysa iimaanka looga fogaaday arinkaas halis waaye dado haliska ogaado dado haliska ogaado asbaabaha aaminsom al-shabaab wuu soo duushay aan rabaa inaan iftiinsho akhyaartu waa ogyihiin akhyaartu waa ogyihiin asbaabaha aamisom al-shabaab ugu soo duushay aan rabaa inaan iftiisho akhyaartu waa ogyihiin ilaahay bay ajiibeen rasuulkii bay adeeceen islaamkii bay ku dhaqmeen iimaankiibay kaamileen eezaankii bay ku dareen haweenkii bay astureen asnaamtii bay burbursheen asnaamtii bay burbursheen iimaankii bay kaamileen ixsaankii bay ku dareen haweenkiibay astureen asnaamtiibay burbursheen asnaamtiibay burbursheen asnaamtiibay burbursheen imaankiibay kamileen ihsaankiibay ku dareen haweenkiibay astureen asnaamtiibay burbursheen asnaamtiibay burbursheen intaa markii la ogaada amarikaaooyin bilowday amisom la soo diray al-shabaab ku soo duushay al-shabaab ku soo duushay ammaan allay u sugnaatay iyo awoodda sare addoonkii biraana ka arta hadduu toobada siibin haduu toobada siibin cabriyada laha suuqay dacaayad baa la fuufay waa argagixiisa ogaada waa reer usaama bilaadin waa reer usaama bilaadin afkii yiris qaba waayo waa laysku abuuri waayey alrabaab ilaahayo uu soo gargar islaamkan uu soo gargar islaamkan uu gargar islaamkan uu gargar islaamkan Islamkan